bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd <clears throat> waxaan ku dhex jirnay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul amarka ayaan ku dhex jirnay qaala اlmuؤalifu raximah اllah wqad ykhruju اlأmru can اlwujuubi wاlfawriyati lidaliili yaqtadii dalik fayakruju can اlwujuubi ilaa macaanin minha annadbu ilaa aakhirihi waqad yakhruju inuu baxo ayaa la arkaa alamru amarka inuu baxo can ilwujuubi waajibnimada inuu ka tago uu ka baxo ayaa la arkaa waalfawriyati degdegnimada oo amarka wuxuu ahaa waxaa niri wuxuu faa'iideynayaa yacnii fawr iyo deg deg in lagu sameeyo wujuubna waa keenaa ayaan dhahnay labadaas qaacida in laga baxo ayaa la arkaa oo amarku uu ka baxo lidaliilin liajli daliilin daliil dartiis daliilkaas oo yaqtadii daalika arrinkaa dalbanaayo daliil arrinkaa dalbanaya dartiis fayakhruju amarku waa baxayaa canilwujuubi wujuub buu ka baxayaa ilaa macaanin macaani buu u baxayaa minhaa macaanidaa waxaa ka mid a ah. sheekhu marka wuxuu leeyahay hore waxaad u soo martay qaacido ahayd alamru yaqtadi alwujuub amarku wuxuu dalbadaa ama ouba keenaa waajibnimo haddii amar ilaahay ama amar rasuulka la arko waajibaa loo qaadanaa saasuu kuu soo sheegay in wujuubka uu ka tago ayaa la arkaa oo waxyaabo kale uu noqdo laakiin lidaliilin waayo daliil markuu yimaado asalka waxaa weeyaan amarku wujuubuu keenaa laakiin daliil iyo qariino meesha taalla darteed inta wujuubka ka baxo waxyaabo kale u bixi karaa oo soo socda waxaa kaluu sheegay uu tilmaamay amarku wuxuu keenaa fawr oo waxa uu yidhi alamru yaqtadi اlwujuub waxaa kaluu keenayaa eh, in walmubaadaratu bificlihi in loo degdego amarka ficilkiisa in la sameeyo fawran degdeg in loo degdego mararka qaar marka fawrkii ayuu ka baxayaa taraakhibuu iska noqonayaa amar muwasac ah oo adiga dib u dhigan karto taasina marka waxaa weeyaan waa lidaliilin laakiin waa inuu daliil jiraa ama qariina waa inay jirtaa ayib minhaa waxaa ka mida buu yidhi marka labadaa qaacidaa laga baxayaa lidaliilin baa looga baxayaa midda dambu marka midda hore ayuu kuu mihaalinayaa hore fayakhruju amarka waa baxayaa can ilwujuubi wujuub buu ka tegayaa ilaa macaanin macaani buu u baxayaa minhaa macaanidaa waxaa ka mida annadbu sunnanimo oo amar baa soo arooraya siiqatu amri amarkaas waa sunnaa la dhahayaa waa amru nadbin ama amru istixbaabin sidaa baa la dhahayaa deliil darteed marka jadalka marka la joogo laba hadday doodaan mas'ale ay ku doodaan midna uu yidhaahdo masaladan waa waajib kan kalena uu yidhahdo maya waa waa manduub amarna uu ku soo arooray see loo kala bixinaya waxaa loo kala bixinaya ninkan waa sunno dhahaayo war deliil adiga amarka aad waajibkii uga leexiso sunno ka dhigaayo ma haysaa haddii uu haayo isagaa ku leh haddii uu keeni waayona asalkii baa loo noqonaya amarku inuu waajib keeno waataa marka macaanidaa waxaa ka mid a ah annadbu ka qowlihi tacaalaa allah subxaanahu tacaala qowlkiis oo kale wa ashhiduu daway cadli waashhiduu idaa tabaayactum wa ashhiduu markhaati geliya idaa tabaayactum haddaad wax kala gadanaysaan haddaad wax kala gadanaysaan markaati geliya oo markaati u sameeya halkan marka maxaa laga qaadanayaa waa amar siiqatu amaray ku timid ashhiduu waa afcil ashhid bimacnaa afcil waa siiqadeeda waa siiqatu amri waxaa laga qaadanaya marka haddii amarkan sidaan uu ku yimaado markaati in la geliyo marka wax la kala gadanaya inay waajib tahay ayb laakiin waajib hadda ma ahan waa sunno maxaa looga baxay deliilkau kuu sheegi doono faalamru amarka oo bilishhaadi markaatigelinta lays amray cala atabaayuci marka wax lakala gadanaayo laysmarqaatila marqaati geliyo linnadbi sunnanimo ayuu u sugnaaday u ahaaday sababku waa maxay bidaliilin yacnii daliil sababkii bidaliili ah, bidaliili ana anabiya sala allahu calayh waali wasalama nebigu sala allahu calayh waali wasalam ishtaraa inuu gatay deliilkaa dartiis ayaa looga baxay farasan faras inuu gatay min acraabiyin nin reerbaadiya uu ka gatay walam yushhid mana markhaati gelinin halkan marka wuxuu ku leehay waashhiduu idaa tabaayactum amarkaasi amru nadbi inuu yahay waxaa u deliila nebigii ayaa intuu faras gatay oo beec uu galay caqdi beec ayuunan u samaynin wax markhaati ah marka xadiidkan ayaa marka qariino iyo deliil noo ayaa wuxuu u noqday kani inuu marka yahay amarkan waashiduu inuu amru nadbi inuu yahay amru wujuub ousan abu daawud baa marka xadiidkaa warinaayo baabun idaa calima alxaakimu sidqa shaahidi alwaaxid yajuusu lahu an yaxkuma bihi baab saasoo kale u baabeeye ku keenay nasaa buyuuca ayuu ku warinayaa atashiilu fii tarki alishhaadi cala albayc isagu nasaa waxuuba baabaystay in la fududeeyey in laga tago markhaati in beeca loo sameeyo miaalkii waa kabaa haysataa alibaaxatu wa minhaa waxaa ka mida alibaaxatu baa ka mida amarkii intuu wujuub ka tago ibaaxo uu keeno wa akaru maa yaqacu inta uu dhaco inta ugu badan daalika kaagaasi oo amarku ou inta ugu badan oo amarku uu ibaaxo noqdo waxaa ugu badan idaa warada hadduu amarku soo arooro bacda alxadri manci kadib alxadru almancu shay baa layska reebay kadibaa amar yimid shay baa layska reebay waxaa ka daba dhacay amar amarkaas waa ibaaxo sida badan aw amase jawaaban jawaab marka uu yahayoo limaa uu jawaab u yahay yutawahamu la malaynaayo annahu maxduurun inuu xaaraam yahay shay loo malaynayo inuu xaaraam yahay ayaa la weydiiyey nebiga sal ll slam markaasuu amar keenay oo amar bixiyey amarkaas amarkaas ibaaxaa loo qaadanay halkan sheekhu wuxuu tilmaamayaa amarku goormuu ibaaxo noqdaa intuu wujuub ka tago ayuu mubaax iska ahaadaa ibaaxo uu tusaa goormuu ibaaxo tusi karaa laba xaaladuu kuu sheegay xaalad waxaa weeyaan al alwaaridu bacda alxadri waa amarka soo arooro manci iyo iska reebid ka gadaale amarka yimaado laakiin culammada usuuliyiintu qowlka muxaqaqa ah oo culamaau ahlitaxqiiq ay u badan yihiin almru bacda alxadri yakuunu calaa maa kaana saas in la dhaho ibaaxana inaan waa ibaaxana inaan la dhihin waa waajibna inaan la dhihin waxaa la leeyahay amarku hadduu soo arooro bacda almanci waa la fiirinaa amarkaani shaygan intaan la mancinin ka hor muxuu ahaa jiray hadduu waajib ahayna amarkan waajibuu noqona hadduu sunno ahayna sunno hadduu mubaax ahaa jirana mubaaxuu noqona wax qaacido isagu gaar ah ma laha taa unbaa qaacido u ah tusaale tusaalaha lagu fahmi karaa ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascow ilaa dikri اllaahi wadaru اlbayc beeci waa layska reebay soo maa wadaruu ka taga albayca beeca iska daaya oo ka taga waa manci xadri baa meeshaas yaal aayadda ka dambaysa ilaahay wuxuu yidhi faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi amar waay fantashiruu salaadda haddii la guto ay dhammaato dhulka gala oo yacnii ilaahay fadligiisa raadiya baxa masaajidkan tagta ka baxdaan iska yacni shaqaysta fantashiruu fi lardi amarkan fantashiruu waajib miyaan may waajib ma noqonayo maxaa yeele waxaa laleeyay amarkan horta wuxuu soo arooray bacda almanci bacda almanci soo u soo aroorin amarkan lays amraa in shaqo la aado wuxuu yimid mar laysku diiday shaqo kadib uu yimid wadarul baaca gadaasheeduu yimid waxaa la leeyahay inta aan baaca laysku diidin ka hor xukunka baaca muxuu ahaan jirayn in la shaqaysto mubaaxuu ahaan jira soo maa idan fascow ilaa dikrillaahi waa amru ibaaxa meeshaasay kuu joogtaa marka waxaa ka mida qowluhu tacaala waidaa xalaltum fastaaduu oo markii hore maxaa ka horreeyey waxaa layska reebay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi uxillat lakum bahiimat اlancaami ila maa yutla calaykum hayra muxili saydi waantum xurum waa nahyi markaad muxrimiintihiin ha ugaarsanina ixraamkii markaad ka baxdaana haddana waxaa leeyihi waidaa xalaltum fastaaduu ugaarsi sameeya in la ugaarsada waajib miya waajib ma aha maxaa yeelay intaan layska xarimin ugaarsigu oo aan ixraamku intuunan imaanin ka hor ugaarku muxuu ahaan jiray in la ugaarsado mubaaxuu ahaan jiray haadaa mubaax waa isagmar ay waajib noqon kartaa jiro oo ma ay sunno noqon karto maalan waxaa ka mid a qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi subxaanah watacaala faida insalakha alashhuru اlxurumu hee faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum bilaha xurmada leh hadday baxaan maxaa ka horeeya marka meeshaas bilaha xurmada leh inta lagu jiro inaan lala dagaalamin iyay ahayd waa layska reebay dagaalka bilihii xurmada lahaa markay baxdo ay tagto kadib maxaa la yidhi faqtulu lmushrikiina mushrikiinta la dagaalamo dila xukunkaas marka wuxuu u khuduucaa marka ama wuxuu noqonayani e, e, wuxuu noqonayaa marka amarkan amru wujuud ama marka ugu yaraada amru radbi oo noqonaya labada unbuu noqona amru meeshaan ma taallo tanoo kale soo ma fahmin maxaa yeele qatligaani intaan layska reebin ka hor muxuu ahaa jiray wuxuu ahaan jiray ama waajib ama wuxuu ahaan jiray mustaxab sidaadba ay yani markaa u yahay binaan calaa daalika marka ama waajib cayniya oo noqon kara ama waajib kifaa'iya kii ou ahaa unbuu noqona markaana idan marka qaacidada ugu fiican waxay tahay alamru bacda alxadri siiqatu amar hadday soo aroorto bacda alxadri kaana calaa maa kaana qabla alxadri intaan layska mancinin ka hor xukunkiisu sidau ahaabuu ahaanaya halkan hadduu waajib aha waajib hadduu sunno aha sunno hadduu mubaax aha mubaax laakiin nusuusta sharciga marka la fiiriyey oy culammada tatabuc iyo istiqraa'a ku sameeyeen waxaa badan ibaaxa inuu kusoo soo arooraa badan ibaaxa inuu ku soo arooro ayaa badan saa darteedu marka shiikhu wuxuu u leeyahay alibaaxatu wa akaru maa yaqacu dalika idaa warada bacda alxadri inta ugu badan oo uu soo arooro amarku uu ibaaxo noqdo waa idaa warada hadduu soo arooro amarku bacda alxadri manci kadib iska reebid ka bacdi ow amase jawaaban jawaab uu u yahay limaa wixii yutawahamu loo malaynayo annahu maxduurun inuu xaaraam yahay shay loo malaynayo inuu xaaraam yahay nebiga la weydiiyey maalan markaas amar bixiye amarkaas waa ibaaxo maalan waxaa ka mida nin baa nebiga sal lla ly slam u yimid markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allaah xalaqtu qabla an armiya rasuulka ilaahayo waan xiirtay yuu yidhi inta aanan dhagax tuuranin ka hor wuxuu u malaynaya isaga marka inay xaaraam tahay ila waxay iskaga kala waa ramyi naxri xalqi saas waa waa ramyi naxri xalqi dawaafulifaada afartaas cabad ran xad waa lagu soo gaabay ran xad waa ramyun naxrun xalqun iyo dawaafun yacnii camalka maalinta tobnaad xaajigu uu qabanayo afartaas marka ninba dadba nin baa kala hormariyey markaasuu muxuu yidhi xalaqtu qabla an armiya intaanan tuuran intaanan tuuranin ka hor ayaan xeertay yidhi xaaraan u haysta isaga markaasuu nebigu wuxuu yidhi irmi walaa xaraj hadda tuuro wax dhibaato ma laha irmi waa amar riwaayada qaar waxay leeyn ifcal walaa xaraj inuu yidhi samay wax dhibaato ma laha ifcaltan ama irmidan amar wujuub ma aha waa ibaaxo wa waa kuu bannaan tahay saas unbaa loo jeedaa taasoo kale waa kaama mihaaluhu tusaalihiisa bacda alxadri qowluhu tacaala oo kale weeyaan waidaa xalaltum haddii aad xalaalowdaan fastaaduu ugaarsada falamru amarka bilistiyaadi ugaarsi lays amray lilibaaxati u sugnaaday ibaaxo liwuquucihi maxaa ibaaxo ka dhigayna liwuquucihi dhicitaankiisoo bacda alxadri ou dhacay xadri iyo manci kadib ou dhacay xadrigaas oo almustafaadi laga faa'iidaystay min qowlihi tacaala hayra muxilli saydi wa antum xurum xadri meeshaas laga faa'iidaystay manci kadib ou dhacay sidaa darteeda amarkaan marku amru ibaaxa wamiaaluhu tusaalihiisa jawaaban isagoo jawaaban limaa yutawahamu wax loo malaynayo annahu maxduurun inuu yahay maxduur qowluhu sal اllahu alayh ali wasalam uu jawaab u noqonaayo qowluhu sal l slam waxaa weye ifcal walaa xaraj uu yidhi fii jawaabi man qof su-aashii su'aashii sa'aluuhu fii jawaabi man qof jawaabtood sa'aluuhu weydiiyeen fii xajati alwadaaci xajatu alwadaaci can taqdiimi afcaali alxaji xajka afcaashiisa kale horumarintiisa allatii afcaashaas oo tufcalu la samaynayo yowma yowmaalciidi maalinta ciidda bacdahaa <clears throat> qaarkeed la hormariyo calaa bacdin qaarka kale laga hormariyo yacni can taqdiimi afcaali alxaji allatii tufcalu yowma alciidi bacdahaa la hormariyo calaa bacdin qaarka kale laga hormariyo jawaabtaasay ku timid maadaama jawaabta ay ku timid amarkan oo amru ibaaxaw ayb atahdiidu macaanida waxaa ka mida ah tahdiid waajibna loogama dan lahaa sunna loogama dan lahaa ibaaxo ma looga dan laha keliya wuxuu ku yimid siiqatu tahdiid guulguul tahdiidku waa guulguulitaan ka qowlihi tacaala uu yidhi ilaahay qowlkiisa oo kale icmaluu maa shi'tum icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad doontaan sameeya amar waajiba ma ahno waxaa rabta iska sameeya la idin amray ma aha amar sunno ana ma ahno waxaa sunno idiin ah waxaad doontaan samaysaanna ma aha waxaad doontaan inaad samaysaan waa idiin bannaan tahayna ma aha ee tahdiid waan macnuhu wuxuu ka dhigay waxaad doontaan sameeya oo arki doontaan adigoo laftirkaa marmar qofka waa la isticmaalaa soo maala qofku markaad aragtay yacnii inuu xumaan oo kale maalan waxaan ficlayn oo samaynayo shaqadaadan iska wadaa leedahay nacam samay waxaa samaysaba waa arki doontaa idka wadaa nacam waa kuu ogolahay ma aha inaad ka wadi tahdiidku marka waa kaas icmaluu maa shi'tum innahu bima tacmaluuna basiir faman shaaa qofkii doono falyu'min ha rumeeyo waman shaaa qofkii doonayana falyakfur ha gaaloobo innaa actadnaa lildaalimiina naaran annagu waxaan u diyaarinnay daalimiinta naar jumladan dambaa qariina ah marka oo tusayso inaysan u bannaanayn gaalnimada ee ay tahay amru tahdiid tii horena innahu bimaa tacmaluuna basiira waxay tusay iyadana in loo jeedo tahdiid waa kaa mi qul tamatac bikufrika qaliilan innaka min asxaabi naaraa ka mida oo kale kufrigaaga wax yar ku raaxayso amar ma aan la amraa tahdiid wayahruju اlamru fadakara alwaciida waciidkiiba waciidkiibau sheegay bacda alamri amar ka gadaale yacnii amarkii kadib ayuu waciid sheegay almadkuuri ala xusay fadikru ah, lwaciidi cafwan fadikru lwaciidi goodiga sheegiddiisa bacda alamri amarkii in amarkii ka gadaale <clears throat> amarkii dee almadkuuri la xusay daliilun weeyaan waa daliilo calaa annahu litahdiidi amarkaasu inuu tahdiid yahay ayuu daliilu yahay wayakhruju waa baxaya alamru amarkii baa baxayo can alfawriyati buu ka baxaa ila ataraakhii u baxaa miaaluhu miaalkiisu waxaa weeyaan qadaa'u ramadaana ramadaan in la qalleeyo fa innahu ma'muurun bihi waa laysfaray oo ilaahay wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar faciddatun ay facalayhi yanii ninkii marka waxaa weeyaan faman kaana minkum mariidan qofkii idinka mida jiran ow calaa safarin ama safar korkiis oo musaafir ah fa afdara markaas afuro muqtadii a ku jiro xadafaa ku jira meeshaa layska garan karo fa afdara afuro fa calayhi korkiisa waxaa ciddatu kada wakada intii maalmooda oo markaa fa ciddatu min ayaamin ukhar fa calayhi ciddatu siyaamu ciddatin min ayaamin ukhar marka fa calayhida amar bay keenaysa ayb amarkaasi marka inuu yanii amarkuna wuxuu hore usoo sheegay cala alfawr in loo sameeyo ee waxay ahaanayd marka cala alfawr marka loo sameeyo ninkii markuu safarka ka baxo amas uu ka baxo yacnii jirada uu ka raysto markiiba inuu soo qalleeyo oo qalladu ay markiiba waajib ku noqo lahayd sidaasaan soo qarirnay oo alamru yaqtadii alfawriya amarku fawriya ayuu keenaa deg deg laakiin markan qadaa'u ramadaan taraakhi dib waa loo dhigi karaa deliilkii aawo mihaaluhu qadaa'u ramadaana weeyaan fa innahu isagu maxaa yeele ma'muurun bihi waa laysfaray laakiin dalla daliilu deliilkii baa wuxuu tusay calaa annahu litaraakhi inuu yahay calaa annahu inuu yahay litaraakhi gadaal in loo dhigi karo facan caaishata radia allaahu canhaa caaisha waxaa laga wariyey qaalad inay tiri kaana yakuunu calaya kaana waxaa ahaanaayey yakuunu inuu ahaanayo calaya aniga korkeyga assawm sawm ayaa korkeyga ahaanayay kaana waxaa ahaanayey yakuunu inuu ahaanayo sawmu asawmu sawm calaya aniga korkeyga inuu ahaanayo min ramadaana ramadaan xaggiisa weliba ka ah famaa astaiicu ma awoodaynin an aqdiyahu inaan qadeeyo ilaa fii shacbaana shacbaan maaha soom baa aniga iga tegaayo qallo ah oo korkayga waajib ku ahaanayay ma aanan awoodaynin ilaa shacbaan inaan soomo ma ahan wadaalika kaagaasan awood la-aanta maxaa keenayna limakaani rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka yacnii booskii booska rasuulka uu iga taagnaa darteed yacnii booska rasuulka iga taagna waxay ka wadaa shaqada aan nebiga u qabanaya iyo khidmadiisa iyo howlihiisa ayaa intaan ku daaho ayaa waxaa dhacaysa marka ramadaankii hore qallan laygu lahaa inaan shacbaan marka la gaaro soo qalleeyo oo ramadaanka kale yacnii intaan intaan igu soo gelin bisha shacbaanaan qallay jiray leedahay halkaas marka nebigana waa ag joogaa dabcan marka taqriirka rasuulka oo uu u qiray inay dib u dhigto qadaa'u ramadaan ayaa amarkaasi wuxuu ka saaray fawriya taraakhi isaga geeyey marmarka sheekh marka wuxuu ku socdaa haddii uunan jiri lahayn daliil waxaa qasab ahaa lahaydba qofku inuu markiiba soo qalleeyo mar allaale marka uu cudurdaarkii ka baxo soonkii qalliis inuu markiiba la yimaado yacni amarka walow kaana ta'khiiru taakhiirku muxaraman hadduu ahaan lahaa maa uqirat calayhi caaishatu caaisho laguma qireen korkeeda maa uqirat lama qireen calayhi yani amarkan yani kan xurmada korkeeda caaishatu laguma qireen radia allaahu canha caaisho laguma qireen oo sidaa nebigu ma daaye maa laa yatimu lma'muuru ilaa bihi halkaana mas'alo kaloo ka gelayaa wuxuu leeyahay shayga lays amray wax uunan ku imaa karin ama uunan ku dhammaystirmi karin oon la gudo karin ilaa in isaga la sameeyo ma ahan waa wixii lagu faray ma gudo kartid ilaa inaad shay kale la timaado maahane waxbaa ku xiran shaygaas ku xidhan marka laguma amrin adiga amar sariix oo nas ku soo arooray maalan ma leh haddii nas ku soo aroora baabkiisa waaba gaarba waxbaa lagu faray shaygaa lagu faray ma samay kartid ee waajibka kugu noqday lama imaan kartid ilaa inaad la timaado shay kale ma ahni ood u kaalmaysato shaygaas kale marka muxuu noqonaana shaygaanu laxugun noqona ma'muurkau laxugun yahay hadduu waajib ahaa shaygaanu muxuu noqonaa waajibu kugu noqona marka qaacida waxay yidhaahdaan maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi wax waajibka adiga ku fuulay ounan dhammaystirmi karin ouna imaan karin ilaa in isaga la keeno ma ahane fa huwa waajibu waa waajibu xisaasoo kale culamadu marka waxay ka hadlaan shaygan marka waajibnimadiisa intee laga faa'iidaystay shaygan dambe waay ee waajibka uusan imaan karin ilaa in isaga la sameeya ma ahane inuu waajib yahay xaggee laga faa'iidaystay labaun bay mid noqon kartaa inuu wujuubkiisa soo arooraba oo nas khaas ah uu ku soo arooro taas iyada waa baab haddii nas khaasa uusan ku soo aroorin shaygan inuu waajib yahay waxaa laga faa'iidaysanayaa waajibkii hore oo waxay leeyihiin wa aqiimu asalaata amar soo maa salaadda ooga waa amar waajibay salaaddii kugu noqotay dahaaro la'aanna salaad adiga ma oogi kartid amase yacni waxaa lagu yidhi salaaddii hala oogo cawradin in la asturtaa qasaba adoon cawro asturanin salaad ma tukan kartid haddii uusan soo aroori lahayn amar adiga ku faraaya inaad cawrada asturato wa aqiimu salaatay ku jiri lahayday leeyihin oo amarkii hore ayuu ku jiraa oo keliyawalidaalika marka shaygii hore naskii ku soo arooraa kanna uun dimni ku ah nacam haddii amar uu ku soo aroorana baab gaara ah. maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib maalan tusaale ka fiicanaaba lagu soo sheekhuna uu soo qaataa jiri kara cawrada inaad asturataa lagu faray cawra ma asturi karta adoon mara gadanin ma asturi kartid idan xukunka inaad mara gadato cawradaada aa ku asturato si aa u tukatid xukunkeedu muxuu noqonaana waajib noqona anaa cawrada asturtaa waajib ahayd marada lagu asturaayo gadashadeeda waajib waay marada lagu asturaayo inaad gadato nas ku soo aroora maa jiraan ma jiro laakiin wuxuu ku jiraa naskan in cawrada la asturo sheegaayo marka la tukanayo ayuu halkan ayuu ku dhex jiraa kanna waa kaa marka xoog saasuu noqonaya maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib qaacido kaloo cagsi ku ah daba socoto maa laa yatimu alwujuubu ilaa bihi falaysa biwaajibin maa laa yatimu alwujuubu ilaa bihi falaysa biwaajibin wax shayga wujuubkiisa inuu shaygan kugu waajibo ma dhici karto ilaa in shay la helo ma ahani shaygaas adi waajib oo kugu yahay marka waajibkuguma aha wujuub iyo waajibaa kale laba marka shaygaani adiga hadduu kugu waajibay marba uu dushaada koray wixii aad ku gaari lahaydna waajibay kugu noqonayo sababtoo ah kan waaba kugu waajibayba adiga laakiinse shay aan weli kugu waajibin oo wujuubkiisii aanu imaanin oon la helin shaygii marka uu ku xirnaa inaad la timaado adiga waajib miyuu kugu yahay maya miaal maxaa ah nisaabka iyo zakada zaka waxay waajibtaa kolka nisaab la helo nisaab marka la helo kadibay zaka waajibtaa adiga marka ma'muur miyaad ku tahay inaad nisaab la timaado ood shaqaysatood xoolo soo shaqaysa si aad u sakayso ma'muur kuma tiidi maxaa yeele haddaadan xoolo haysanin maba kugu waajibinba zaka adiga walidaalika marka wujuubkeeda raadi laguma dhihin korkaagana ma saarna hadda marka khalaas ma marka waxaa kala duwan maa laa yatimu اlwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun qaacidadu waa saas maa laa yatimu اlwujuubu ilaa bihina falaysa biwaajibin wujuubkan shayga weli maba waajibinba wixii uu ku waajibi lahaa inaad keento ma adig kugu waajiba maya maala waxaa ka mida ah salaada duhur goormay waajibtaana goormay salaada duhur waajibtaa bacda zawaal zawaalka ka gadaalay waajibtaa adiga marka waxaad mukalaf ku tahay inaad duhurkii soo jiido oo duhur keento mukalaf kuma tiid haweenta salaada goorbay waajib ku noqotaana markay daahir xayd ka tahay inay iyada marka iska dhigto daahir inay xayd daahir ka noqoto aysan yacnii xaydku aanu ka imaanin iyada mukallaf kuma ah markuu ka yimaado waa ka joogay un salaadan waa wixii aan soo niri xugun xukun wadci waay shuruudda shuruudda iyo yacni mawaanicda iyo asbaabta axkaam wadciya axkaamta wadcigana adiga waajib takliifiya ku saaran ma aha waa kala ku kala baxsan tahay qaacidadan horaan usoo marnay alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid iyado wuxuu ku yidhi marka idaa tawaqafa ficlu lma'muuri shayga faray samayntiisa hadduu ku xirnaado idaa tawaqafa hadduu ku dul istaago ku xirnaado ficlulma'muuri bihi shayga lays amray samayntiisa calaa shayin shay hadduu ku xirnaado kaana daalika shayu shaygaas wuxuu ahaanayaa ma'muuran bihi ku laysfaray shaygan waajibka kugu noqdaa shay ku xidhan shayga uu ku xiran yahana waa laysfaray fa in kaana alma'muuru bihi kan laysfaray haddii uu yahay waajiban waajib kaana daalika shayu shaygaasuna wuxuu ahaanayaa waajiban waajib wain kaana alma'muuru bihi shayga lays amray manduuban hadduu sunno yahay kaana daalika shayu shaygaas wuxuu noqonayaa manduuban mid sunna abuu ah noqonaya wuxuu ahaa unbuu ahaanaya mihaalulwaajibi waajibka tusaalihiisa satrulcawrati cawradoo la asturo fa idaa tawaqafa haddii uu ku xirmo marka cawradoo la astura hadday ku xidhanto calaa shiraa'i fawbin maro iibsashadeeda kaana daalika shiraa'u iibsashadaas wuxuu ahaanayaa waajiban waajib cawrada in la asturaa hadday ku xirnaato hadday ku xirhnaato in maro la gato mustadiicna aad tahay awooddo inaad maradii gadato xukunkaas inaad maradaas cawradaa ku asturo iibsataa waajib buu noqonayaa wa mihaalu lmanduubi aلtaطayubu liljumcati jumcada in laysu udgiyo faidaa tawaqafa hadduu ku xirnaado marka calaa shiraa'i diibin barafuun iibsashadiisa barafuun kuumaba yaallaba adiga meeshaanaa lagu gadaa marka laakiin inaad barafuun ismarisa maalinka jumcadana waa sunno soo maaha sunnadaas inaad hirgelisood la timaadaa rabtaa barafuunkan inaad gadato marka xukunkiis muxuu noqonaa sunno ajar baad ka helaya faidaa tawaqafa hadduu ku xirmo calaa shiraa'i diibin barafuun gadashadiisa kaana dalika shiraa'u iibsigaas wuxuu noqonaya manduuban sunno wa haadihi alqaacidatu qaacidadan fii dimni qaacidatin qaacido dhexdeeday ahaatay acama minha iyada ka caamnimo badan qaacidadani waxay soo dhexgelaysaa qaacido iyada ka caamsan oo waa maxay wahiya taas waxay tahay alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid waa soo marnay alwasaa'ilu waxyaabaha wasaa'isha ah lahaa axkaamu lmaqaasidi maqaasida axkaamteeda ayay leedahay nacam marka wasaaishu axkaamu lmaqaasid bay leedahay haddii marka maqsadka uu waajib ahaa wasiilada waajib ay noqone haddii yacni maqsadka uu ahaa sunno wasiilada sunnaay noqone laakiin waa goorma waa soo qaacidada waxaan sheegnay haddii laakiin wasiiladaasi muxaram la xarimay iyada maalan shaygan wasaa'il badan baa lagu gaaraa fiiri shaygan waa sunno wasaa'il badan baa lagu gaari karaa wasaa'ishaas tirada badan mid ka mid a ah sharcigu reebay uu xarimay waxaa la leeyahay marka shaygan wasiilo kastoo lagu gaara waa iska bannaan tahay waa wadaynaa maalan ziyaarat alqubuur waa sunno xukunkeedu waa sunno qubuuraha in la booqdo la ziyaarto waxaa lagu ziyaaran karaa marka qubuuraha beledkiisa qofku waa tegi karaa waa booqo karaa oon safar ahayn safarna waa loo mari karaa safar la-aanna waa la ziyaaro karaa oo ziyaaradu way dhici kartaa safarna waa ku dhici kartaa safar la-aanna waa ku dhici kartaa oo adaan safar gelin ziyaaro waa samay kartaa oo qubuur waa booqo kartaa muslimiin oo duco iyo inaad ku waana qaadato u booqo kartaa wasiilo oo safar in loo baabuur raacana ama loo diyaarad raacana dadku waa ku samay karaan laakiin sharciga labadaas wasiilo midna waa reebay midna waa ogolaaday midda uu reebay waa midda safarka oo rasuulku sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid saxaabaduna saasay u fahmeen saxaabaduna sidaasay u fahmeen marka ninkii yidhaahda ka waran marka alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid mar haddii ziyaarat lqubuur ay sunno tahay wasiilo kastoon ku gaarayo ama safar ama keyrkiisba waa banna waa sunna iyadan qaacidadan dou keeno maya waxaa laleeyahy qaacidadan waxaa mustahnaad ka ah wixii sharcigu binnasi oo u reebay ma soo gelaya laakiin haddii aad leedahay ma suurtoobi karta ziyaarat lqubuur ilaa in la safro ma ahane taas waaqicaa diidaya maxaa le nebiga waa booqday soon safar gelin baqiicuu nebigu booqday calayh isalaatu wasalaam mar kale asagoo safar u gelin siyaaratul qubuurka oo safar jihaada ku socdo oo xaggaas iyo maka u socdo fatxu maka qabriga hooyadiisuu maray waa siyaartay ma qabriga u safray rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa maya marka adoo muraadka lale waa ku leexo kartaa magaaladaada teedaad tegi kartaa marka alwasaa'il axkaam almaqaasid maya wasiiladii muxaram laga dhigo xaaraam sideeday baaqi ku tahay sidaa marka miaal oo saxiixa midda kale shayga waxaan u kala qaadaynaa inuu yahay ma'muur iyo muxaram maqsadku haddii uu yahay yanii waxaan ujeedaa waxyaabaha yani muxaramaadka ah sharcigu waxa uu kaa reebay wasiilo kasta oo lagu gaara waa xaaraam iyada biduun istinaa waxba lagama reeba shaygan waa xaaraam ayi ariiqoo lagu gaaraa waa xaaraam qaacidatu sadi daraa'ica ay soo gashaan qaacidadii lana sadu daraa shayga waa ma'muur xaaraam ma ahan shayga maqsadka loo qasdaayo waa kala fiirsanay marka wasaa'ilka loo maraayo wasiilo nebigu reebay ma jirtaa oo sharcigu xaaraam ka dhigay hadday jirto waa laga joogaa marka masalan xajku waa waajib naaguhu biduuni maxram inay iska safraan ma loo ogolyahay waa la reebay oo nebigu binasiba u reebay waa joogi marka maxramay raadsanayn ee ma dhahayso maadaama xajku wasiilo yani maqsad saxiixa uu yahay oo maqsad waajiba uu igu yahay ama sunno uu ii yahay safarka aan safraayana waa sunno lama dhihi karo safar biduuni maxram sunno ma aha waajibna ma aha bal waa maxram sooma fahmi wasaaishaan marka hadday badan yihiin u fiirsa meeshaan shaygan waa waajib ama waa sunno dhowr wasiilaa lagu gaari karaa waa fiirinaynaa ma jirtaa wasaa'ishaasi iyagoo bannaan kulligood iyagoo bannaan masalan nebigu aanu reebin haddaan la reebin midkoodna aan xaaraam laga dhigin laakiin nebigaa wasiilo wasaa'ishaasi mid ka midoo isagu qaatay oo maray annaga marka maxaa sunna noo ahna taas nebiga maray inaan wasiilo ka dhigannaa mustaxab kuwa kalena ibaaxo unbay baaqi ku noqonayan waa haddaan looga tegin wasiiladii nebiga nicid la nacaayo haddii looga tago baabka waa isbeddelaan marka baabkan qawaacid usuululbidaca soo gelayso usuululfiqigii waa ku jiraan waa marka wax badanoo marka jadalka iyo yacnii faham badan baa ayuu uga baahan yahay waxyaabaha siaan marka waa taas maala nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankaoo kale wasiile in lagu xifdiyo ou doortayaa jiro suduurta in lagu xifdiyo isagoo mufaraqa oo qornaa iyo wasaa'il kaleoo lagu xifdiyo qur-aanka waxaa ah in hal meel lagu wada aruuriyo mubaaxay ahayd laakiin shaygan marka abubakar iyo markay samaynayeen qur-aanka jamcinaayeen waxay arkeen haddaan la ururinin oo sidaas sidaas oo ahaa loo daayo inay dhici kartaba in yacni mashaakil ka imaado oo wax ka mida dad la waayaba ayay ka baqeen marka waxyaabahaasoo kalena marka masaalixulmursale iyo meelahaas baxfigeedu wa haadihi alqaacidatu qaacidadan fii dimni qaacidatin qaacido dhexdeeday ahaatay acama minhaa ka caamnimo badan wahiya alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid qaacidadaaba fa wasaa'ilu lma'muuraati ma'muurun bihaa wa wasaa'ilu lmanhiyaatina manhiyun bihaa shayga ma'muuraadka wasaa'ishiisu waa ma'muur waxaa layska reebay wasiilada lagu gaarayana manhiyun canhaa annahyu nahyigii amarkii baan ka soo baxnay nahyigii buu gelaya haddaad amarkii fahamtee nahyigiina oo intii amarku uu lahaa cagsigeeda nahyigaada xagga tacriifka iyo xagga kala maala waxaan dhahnay alamru yaqtadii alwujuud nahyiguna maxaa la dhahaya annahyu yaqtadii ataxriim nahyiguna taxriim buu keenayaa amarku waxuu keenaa fawr inkastoo khilaaf uu ku jiray halkan maxaa la dhahayaa annahyu nahyigu marka muxuu keenayaa isagu fawr in shayga lagaa reeba markaas inaa ka harto dib udhig asaga ma laha war male amarka intaanan ka soo tegin mabxad aan ka ilownayaa jirto mabxadku wuxuu yahay hal ilamru yaqtadi takraar amarku ku celcelin miyuu keenaan mase adigu haddii alla uu ku amro rasuulka amarku siiyey hal mar haddaad amarkaa fuliso bis waajibkii ma kaa dhacay mase inaad ku celcelisaa qasaba taasuu kuu sheegaya amarku hadduu soo arooro asaga oo mutlaq ah oo mujarad ah amarka asagoo qariino ka dhartiran hadduu soo arooro hal mar haddaad qaadato amarkaas waa fulisay jumhuurtu saasay qabaan ilaahay baa maalan wax ku amray rasuulkaa wax ku amray mana lagu xirin wakhti iyo saacad wax lagu xiray ma jiro waa la sii daayay hal mar haddaad cumrigaaga mar haddaad samayso amarkaas waa ka soo baxay haddii laakiin qaraa-in tusaayo amarkaani in la soo celceliyo inay tahay baa la sameeya marka waxaa weya takraaru keeniya maalan salaaddii waxaa lagu yidhi wakhti baa lagu yaala haddii ba zawaalka duhur tuko wakhtigaa casir tuko wakhtigaas maqrib tuko muxuu keenaya marka amarkaasna takraaru keenaya haddaad duhur hal maalin tukatay maaha inuu kaa dhacay marka maalin labaad aadan tukanaynin ma aha waad tukanaysaa maxaa yeele isaga calaamadaa lagu xiro zawaalaa lagu xiray intiiba zawaal ou jira waa lagaa rabaa duhur wahaakada annahyu tacriifuhu nahyiga tacriifkiisa amarku soo siiqo u lahaaya nahyiguna siiqo uu leeyahay tacriifuhu annahyu nahyigu qowlun qowl weeyaan ishaaraa ku baxday qowlkaas oo yatadammanu koobsanaayo keensanaayo dalabaalkafi ka tegitaan dalbitaankiisa shay inaad ka tagtaa lagaa dalbay calaa wajhi listiclaa isa sarraysiin ama sarrayn wejkeed bisiiqatin siiqana ku yimaaday makhsuusatin bisiiqatin siiqo ayuu ku dalbanayaa makhsuusatin la gaar yeelay oo isaga u gaar ah hiya siiqadaasi almudaaricu weeyaan mudaarica almaqruunu lagu xiriiriyey bilaa lagu xiriiriyey laa laadii day-an naahiyati wax reebaysa waa ficil mudaaric oo laadii naahiyada ahayd lagu xidhiiriyey laa tafcal leh way marka tafcalu sooma ahayn laa ka hormari laa tafcal bis waa nahyi saas laa taktub laa taqra laa tafcal milu qowlihi tacaala oo kale weeyaan walaa tattabic ha raacin ahwaa'a aladiina kuwii ahwaa'dooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna iyo waladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada walaa tattabic waa kaas faharaja biqowlina qowl qowlun aan nidhi waxaa ku bax alishaaratu baa baxday falaa tusamaa nahyan lagu magacaabi maayo nahyi wain afaadat macnaahu in kastoo macnihiisu ay faa'iideynayso saas haddii lagu yidhaaho ha samaynin in mano ahaan ha samaynin waa tahay laakiin hadda yani isilaaxan saan kuma ahan wakharaja biqowlina waxaa ku baxay dalabu lkafi alamru amarkii baa baxay liannahu maxaa yeele dalabu ficlihu amarku asagu waa dalabu ficlihu dalabu kafin marka la yidhi nahyigu waxaa weeyaan kafi ka tegis ayaa lagaa rabaa amarkuna waa maxay samays ayaa lagaa rabaa saas ku kala duwan yihin balamu kafin waxaa ku baxay amarkii wakharaja biqowlina calaa wajhi اlisticlaa'i aliltimaasu baa ku baxay waadducaau baa ku baxday waa soo sheegnay wahayruhumaa iyo hayrkood mimaa yustafaadu waxa laga faa'iidaysanayo min anahyi nahyiga bilqaraa'ina looga faa'iidaysanayo wkharaja bqowlina bisiiqati makhsuusaةi hiya mudaaricuna maa dalla waxaa ku baxaayo maa wixii dalla ku tusay calaa alabi اlkafi wax waxaa jiro shaygan ka tag ku tusaayo bisiiqati اlamri laakiin kugu tusaayo bisiiqati nahyi aan kugu tusaynin maxaa ka mida ah maalan wadarulbayca eh, oo kale wadaruu ka taga albayca bayca ka taga daruu siiqatu amar miya mise siiqatu nahyi siiqatu amar siiqatu amar ficil amar waa sooma maca daalika laakiin xagga macnaha muxuu ka yahay wax inaad ka tagtaa lagu amraa beyc ka tagaa lagu yidhi macnaha nahyiyow ka yahay siiqada amarow ka yahay kaasoo kale nahyi lama dhahayo amar unbuu iska raaca marka wuxuu ku leeyahay bisiiqatin makhsuusatin hiyo almudaaricu waxaa baxaayo maa dalla calaa dalabi اlkafi wax ku tusaayo inaad shay ka tagto laakiin bisiiqati اlamri kugu tusaayo siiqatu amri kugu tusaayo milu dac oo kale utruk oo kale kufa oo kale iyo wanaxwihaa wixii lamida iyo wanaxwihaa wixii alfaadan lamida oo kale ayb marka dac oo kale amar ma noqonayso dac oo kale waxaan ujeedaa nahyi ma aha maxaa yaele siiqatu nahyi ma ku jirta meesha fa ina haadihi mid bani wain tadamanad haba keento dalab alkafi yani ka joogid ka reebtoonaansho dalbid la yska dalbanaya haba keentee laakinahaa bisiiqati اlamri weeyaan fatakuunu amran bay ahaanaysaa laa nahya nahyi ma ahaanayso waqad yustafaadu in la faa'iidaystaa la arkaa dalabulkafi dalabulkafigu bikayri siiqati nahyi mararka qaar shay inaad ka tagto ayaad faa'iidaysanaysaa bigayri siiqati nahyi iyadoo siiqatunahyi siiqatu nahyi la'aanteed siiqatu nahyi la'aanteed midlu an yuusafa alficlu ficilka in la sifeeyo bitaxriimi lagu sifeeyo oo la yidhaahdo xaraamun maala ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum xaraamun calaykum halkan marka maxaa ku taallana siiqatu nahyi miya xaraamun calaykum ma ahan laakiin waxaa laga faa'iidaysanayaa in layska reebay waxyaabahan in layska reebay lafdigan xaraamun calaykum aa laga faa'iidaysanaya aw amase alqubxu qubxi milu an yuusafa alficlu biاtaxriimi aw ilxadri ah, xadri oo kale manci in layska reebay aw ilqubxi ama qubxi oo kale bilqubxi ayaa lagu ogaanay shaygan maalan waa qubxi baa lagu sheegay maxaa ka mida ah maalan alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'idi fii qay'ihi hibadiisa ninka dib ugu laabtaa wuxuu la mid yahay nin matagiisa ku laabtay oo kale qubxi waay soo maha miaal oo qubxi ku jiro qubxigaanu marka wuxuu tusaa shaygan in layska reebo oodan hibadaada waxaa dad ku sadaqaysatay dib inaada ugu laabanin ow amase yudamu faacilhu faacilkiisaaba la haydaariyey oo la eedeeyey oo la ceebeeyey ninka waxaan sameeyoo kale la caaye sharcigu caaye taa maxay tusaysaa marka shaygan inuu nahyi macno nahyi bay ku tusay ow amase yuratabu calaa ficlihi ciqaabun shaygan samayntiisa ciqaab laga ratibayaa ow naxu daalika wixii lamida iyo xaaraamta laga faa'iidaystaa maa taqtadiihi siiqatu nahyi siiqatu nahyiga waxay keento oy dalbato ayb siiqatnahyi siiqatunahyiga cinda aliطlaaqi haddii la sii daayo la ilaaqo taqtadii waxay keenaysaa taxriima almanhiyi canhu shayga layska reebay xaaraamnimadiisa wa fasaadahu shaygaas yacni inuu faasid yahayna waa keenaysaa fasaadkiisa marka siiqatu nahyi siiqatunahyigu cinda aliطlaaqi haddii la sii daayo taqtadii waxay keenaysaa taxriima almanhiyi canhu shaygan layska reebay inuu xaaraam yahay wa taqtadii fasaadahuna waa keenaysaa ogow wa fasaadahu marka taqtadiidaasay mafcuul waxay ku cadfan tahay taxriimadaas wa fasaadahuna way keenaysaa laba qaacido ayuu halkan kugu sheegay laba qaacidou halkan ku sheegay qaacido waxa ay tahay alamru yaqtadi taxriim amarku taxriim ee waxaan ujeeda annahyu yaqtadii taxriim nahyi haddaad aragta meel uu soo gale laa tafcal haddii lagu yihaaho xaaraam kaasuu keenaya hadday karaaha tahay waa in deliil loo keeno sida amarku u ahayba kow midda labaad waa maxay haddii shay layska reebo shaygaasi layska reebay qofku haddii uu koro uu ku dhaco wixii ka ratibmaaba fasaad salaadda dhexdeeda maalan hadalka waa lagaa reebay haddaad hadasho maxaa ka dhalanaya salaaddaas inay fasaado qaacido marka waxay yidhahdaan annahyu yaqtadi alfasaad nahyigu wuxuu keenaa fasaad famin aladilati adilada waxaa ka mid a calaa annaha taqtadii taxriim inay keento qowluhu tacaala wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idinla yimaado fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahuu ka jooga falamru amarka bilintihaa'i yani ka reebtoonaanshada laysfaray camaa nahaa canhu wuxuu nebiga reebay yaqtadii amarkaasaa wuxuu keenayaa wujuubuulintihaa'i in laga jooga inay waajib tahay wamin min laasimi daalika kaa laasimkiisana waxaa ka mid a taxriimu اlficli ficilkaas inuu xaaraam yahay ilaa haddii lagu amray nebigu wuxuu kaa reebay ka har ayaa lagu amray haddaad ka hari weysa marka waajibaa ka tagtay soo maaha haddaa waajib ka tagtana xaaraan baa ku dhacday marka annahyu yaqtadii taxriim halkaasaa laga dhiraandhiriye wamin aladilati adilada waxaa ka mida calaa annahu yaqtadii اlfasaad inuu keenayo qowluhu sala اllahu calayh ali wasalam man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun man camila qofkii sameeyo camalan camal camalkaas oo laysa calayhi amrunaa diinkeenna korkiisa aan ahayn fahuwa raddun ay marduudun calayhi waa kun lagu celinayo ay marduudun wamaa nuhiya canhu ama wamaa nahaa canhu shaarica wuxuu reebay falaysa calayhi falaysa ma ahaanin amru nabiyi nebiga arimihii arrinkiisa iyo diinkiisa calayhi kaa korkiisa ma ahan fayakuunu marka wuxuu noqonayaa marduudan mid la radiyo layska celiyo marka hadduu marduud noqdo da la celiyo waa fasaad meeshaan fiiri rakaaka yaraa ku jirta wamaa nahaa canhu nebigu wuxuu reebay ama shaaricu wuxuu diidayoo kaa reebay sharcigu wuxuu kuu diido ha samaynin uu ku yidhi diinta nebiga ma yaha marka diintii nebiga ma yahay waxaas ma aha marka wuxuu ku leeyahay wamaa nahaa canhu wuxuu shaaricu reebay falaysa amru nabiyi sala allahu calayh waali wasalam calayhi amarka nebiga amarkan hadda dambe waxaa laga wadaa diinta nebiga hadyiga nebiga calayhi kaa korkiisa ma aha oo amarka nebiga iyo hadyigiisa dushiisa ma aha wax nebigu kaa reebay wuxuu nebigu kaa reebay amarka hadyiga nebiga ma aha calayhi salaatu wasalaam fayakuunu marka marba haddii hadyigii nebiga ounan ahayn marka fayakuunu marduudan buu noqonayaa marduud haadaa kan wa qaacidat اlmadhabi halkan marka mas'alo galaa masalada waxay tahay annahyu yaqtadi اlfasaad ayaa hadal badan keentay shaygan haddiiba layska reebay labun bay mid tahay inuu cibaado galo inuu mucaamalo galo hadduu waxaan nidhi qaacidada haddaan caam yeelno annahyu yaqtadi اlfasaad nahyigaani haddii shay cibaado ah uu ku soo arooro cibaadadaas waa fasaaday ile nahyi baa ku yimid soo maa mucaamaladii haddii nahyi ku soo arooro mucaamaladii waa fasaaday ile nahyi baa ku yimid ayb waxaa la arkay marka shaaricii oo haddana socodsiinayo shay nahyi ku soo arooray cibaado ku dhexdhacay amase ku dhexdhacay mucaamalo dhexdeeda haddana la socodsiinayo kaas buu marka kala qaybinaya sida qaacidada guudna waxay tahay laba in loo kala qaybiyo shaygan layska reebay ma wuxuu ku saabsan yahay cibaadada markaas uu dhex galay shay baa maalan layska reebay salaadda dhexdeedaa layskaga reebay shaygan weysaqaadka dhexdiisaa layskaga reebay haddii shaygaasi salaadda iyo weysaqaadka uu soo dhex galay nahyigaas salaaddii ka tago maalan hadalka waa layska reebay alkalaamu fi salaati waa min mubdilaati salaad waa layska reebay sooma inaan salaadda lagu hadlinaa laysfaray qof baa salaaddii ku hadlay camdi si kas caamid isagoo u qasdaayo isla markaana aan hilmaansanayn yani isagoo caalim ah u qasdaayo in salaadda ku dhexadlo nahyigii salaadda ku saabsanaay ayaa salaadda dhexdeeda la helay soo sooma lagu dhex helay kalaamkan waa layska reebay fi salaati salaadda dhexdeeda haddana salaaddiiba la xiriirsaday oo ninkii salaada dhexdiisa ku hadlay kaas ka kac waay salaaddaas waa fasaade sooma fahmin nahyigii layska reebay maalan shuruud salaada ayuu soo dhexgalay ka kac waay isaguna waxaa la yidhaha marka jiha munfaka iyo jiha hayru munfakay u kala qaadaan nahyigaani haddii uu yahay jihadiisu hadday tahay jiha oo hayru munfaka ah oo cibaadadii yacnii aynan ka eh, aynan ka baxsanayn oo ay ku dhex jirto annahyi yaqtadi alfasaad qaacidadu waa camal fale markaas taa waa mid haddii nahyigaani iyo cibaadadaani nahyigaana iskiis gaar u yahay cibaadadaanu ay gaar u tahay say noqonaya marka cibaadadu waa ansaxaysaa qofkaana marka nahyigii uu ku dhacay waa dembi buu ku dhacaya oo waxaa la leeyahay saxat alcibaadatu cibaadadii waa ansaxday maca alisaa'ati isagoo markaa yacni isaa'a la yimi xumaan la yimi cibaado mujzi ay noqonaya gudmi cibaadadii laakiin oo qadahaan oo yani qadihii waa ka dhacayaa laakiin waxaan ka qofkii waa dembaabaya taas marka jiha munfaka iyo hayru munfakada iyou qaybinaya inuu qaybiya raba ku fahamsiiye bilmithaal waxaa ka mida tusaale ahaan inkastoo khilaaf uu ku jiro qofku maalan wuxuu ku tukaday maro oo maqsuubo ah la booliyey bililiqa ayuu ku tukaday maro bililiqa ayuu salaad ku tukaday salaadda maka ansaxayn guri maala wuxuu ku tukaday bililiqa waa dhacdaaba taas guri bililiqa ayuu ku tukaday salaaddii maka ansaxaysaa culimmada shaaficiyada waxay leeyihiin salaadda waa ansaxaysaa maca alisaa'ati dembigiisan waa gaar xaaraanta waa ku dhex jiraa laakiin salaaddan waa ansaxday leeyihin sababtoo ah jiha oo munfaka a ah waa shaqo iskuma laha labadaa soo ma fahmi xanaabiladoo kale waxay leeyiin ma ma ansaxayso salaadda sabab waa maxay salaadda waxay u baahan tahay makaan lagu tukado makaankan uu ku dhaqdhaqaaqaayo marka milkigiisa ma ahanay leeyihin salaadii baa waxaa laga dhex helay makaan aan ansax yacnii aan u banna marka nahyigii salaaduu soo dhexgala ma ansaxaysa leeyihin maradii maalan waxay leen cawradoo la asturto shuruudu salaad ay ka mid tahay marka waxay leeyihin marka maradan wax uu ku daboolaayo cawradiisa uu ku daboolaayo salaaday kamid mid tahay ku dhex jirtaa walidaalika salaaddiis ma ansaxayso shaaficiyaduna waxay leeyihin cawradan hala daboolo unbaa la yidhi marada lagu daboolayo salaad kuma saabsanan shuqulna kuma laha ma fahamte ninkii asoo maalan dahab xeranoo salaad tukaday salaaddiisa ma ansaxaysaa waa ansaxay salaadiisa macal isaa'ati maxaa yeele shuqulka salaadda nahyiga salaadda kuma saabsana jiha munfaka hayru munfaka u kala qaad marka mucaamaladu kadalika mucaamaladu iyadana waa la mid hada wa qaacidaة اlmadhabi madhabka qaacidadiisu waxay tahay uu ku leeyahay isagu madhabka shiikha uu sheegaya madhabka xanaabilada uu sheegaya lanna sheekha maxaa yeelay kaana xambaliya اlmadhab madhab ahaanta yani wuxuu ahaa xambali buu ahaa sheekh cuthaymiin raximah اllah wuxuu leeyahy marka walidaalika kutubta madhabkaasuu sharxay aada u sharxaa inkastoo yacni dabcan dee wixii deliil madhabka uu ku khilaafo waa ka tagaa oo deliilkiisa u caddaado muqallid ma aha isagu nacam haddana laakiin usuusha uu ka indilaaqo usuulu madhab ilxanaabila ceebna ma laha taas leedahahaada waqaacidat lmadhabi waxay tahay fi lmanhiyi canhu shayga layska reebay hal yakuunu baailan miyuu noqo ahaanaya ow saxiixan maca taxriimi lala qabo kamaa yelii sida imaan doonta an yakuuna nahyu nahyigu inuu yahay caa'idan mid u laabanayo ilaa daati almanhiyi canhu shaygan layska reebay daatadiisa inuu u laabanayo ayb aw shardihi ama shardigiisa inuu u laabanayo fayakuunu baailan markaa baail u noqonaya waa ku miaalin doonaa an yakuuna nahyu nahyigu inuu yahay caa'idan mid u laabanayo ilaa amrin arin khaarijin bannaanka uga baxsan laa yatacallaqu aan ku tacalluqin bidaati lmanhiyi canhu shayga layska reebay daatadiisa walaa shardihina aan ku tacalluqin falaa yakuunu baailan markaa baail ma ahaanayo baail ma ahaanayso waxaan waa iska ansaxayn laakiin dembiga xaaraantan aad ku dhacday adigu waa ku haystaa dembigeeda miaalu lcaa'idi ilaa daati lmanhiyi canhu shay layska reebay daatadiisa wax nahyi u laabanayo fi lcibaadati cibaadada dhexdeedana ku saabsan annahyi weeye iska reebid layska reebay can sowmi yowmi lciideyni labada maalinoo ciidda in la soomo waa layska reebay nahyigaani soonka laftirkiisuu ku dhacaa soo maa wuxuu ku dhacayaa labadaas maalin ciidda ah soonka aad soomaysood af haysanayso laftirkeeda nahyigan uu ku dhacaya walidaalika haddaad soonto maalin ciida aada soonto wax ka jira mala soonta maxaa yeele nafsu yani shaygan nahyiga waa xadiidka waa iska reebidda nahyiga waxaa weye iska reebidda layska reebay inaad soonto maalin ciida almanhiyu canha eh, yani shayga layska reebay waa kaas nacam waxaan ujeedaa eh, mihaalu eh, alcaa'idi nahyiga u laabanaayo ilaa daati almanhiyi canhu kan layska reebo waa soonkii nahyigiina soonkiibuu ku dhacay marka waa isdhex galeen waxaa weeyaan marka cibaadadu marka nahyigu marka wuxuu noqonayaa cibaadadu baailay noqonaya nahyu yaqtadii اlfasaad annahyu nahyiga can sawmi yowmi اlciidayni oo kale wa wamihaalu lcaa'idi nahyiga u laabanaya ilaa daatihi daatadiisa u laabanaya daati lmanhiyi canhu fi lmucaamalatina ku saabsan mucaamalada dhexdeeda annahyu wey iska reebid nahyiga can ilbayci layska reeba beec bacda nidaa'i iljumcati jumcada aadaankeeda ahaani labaad mimanna yanii laga reebay talzamuhu ljumcatu jumcada ay ku laasimayso tan waxay tahay qof jumca ay waajib ku tahay haddii uu waxgado waxaan ogsoonnaha yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumcati fascuu ilaa dikri اllaahi wadaru lbayca haddii la addima aadaanka labaad ka hara beeca ka harab macnaheedu waxay tahay waxa iibinina waa nahyi bay xagga macnaha ka tahay soo ma nahyigaani wuxuu u laabanayaa ilaa daati albayc ilaa nafsi lbayc u laabanaa nahyigaani nafsulbayc u laabanaa soo maa wixiina marka mucaamale baycuna mucaamalowa mar hadduu nafsulbayc u laabanaayo ma ansaxayo beecaas ma ansaxayo beecaas sidaas ku miaaliy wa mihaalu lcaa'idi nahyi u laabanaya ilaa shardihi shayga layska reebay shardigiisa u laabana fi lcibaadati cibaadada dhexdeeda isagoo ka mid a ah annahyi weeyaan can lubsi arajuli ninka labisasho uu labisto hawba alxariiri maro xariira ou labisto waa dhiraandhirina marka sheekha fa satru lcawrati shardun cawrada oo la asturtaa waa shardi lisixati salaati salaadda inay ansaxday shardi u tahay fa faidaa satarahaa hadduu ku asturo bihawbin manhiyin canhu mara layska reebay hadduu ku asturo marka wuxuu leeyahay nahyigii marka shardigou ku imaanayaa nahyigii shardigiibuu ku imaanayaa lam tasixa salaatu ma ansaxayso licawdi nahyi nahyiga usoo laabashada uu ku soo laabtay ilaa shardihaa cibaadada shardigeeda uu kusoo noqday marka mara bililiqa haddaa ku tukato wuxuu leeyahay nahyigaani inaad wax bililiqaysata adiga lagaa reebay wuxuu ku imaanayaa waarid ku soo noqonayaa shardiga salaadda lidaalika ma ansaxayo salaadda shaaficiyadana waxay leeyiin maya kusoo noqon maya sababtoo ah nahyigan waa nahyi gaara ah, qof dadka qofka inuu qof muslima dhaco waa laga reebo salaadana waxa la asturay waxay tahay cawradiisaan inuu asturo un baa la faray ninkaana cawrada asturkeeda waa la yimid wuxuu ku asturaya iyadoo waa wax kale ee ma soo aroorin xadiid dhahaayo cowradiinna kuma asturi kartaan maro xara hadduu nahyi noocaasi jiri lahay salaad baatilay noqo lahayd laakiin maadaama uunan jirin nahyigan salaadda uunan waaridba ku ahayn walaa shardu salaadna uunan waarid ku ahayn adou cawradaada asturaa lagu yidhi maahne maradaad ku asturaysa laguma wax lagaa reebay ma jiro marka kaas hadduu maro xariira ku tukado hadduu mid booliya ku tukado saxati salaatu maca alisaa'ati yacni maa ka hadlayna waa u bannaantahay inuu maro beri ka soo bixi mayso saas bacdi naasa ah waxay maqlaayeen qof sidaas markuu dhahayo ay maqlaan ma fahamsana ayaga fiqiga iyo qawaaciddaha markaas waxay leeyihiin mara maro bililiqaa in lagu tukadaa la banneeyey ma banaana ma bannaantahay xaggeed ma laga hadlaayo salaadii ma ansaxe waaan maan ka hadlayno xaaraanta waa u gooni qofka lak salaadda ma ansaxe xataa dad laga yaabo inay akhristaanoo wax ka war qabaan oon laakiin usuulka iyo waxaas aan ay u akhrisanin yaa laga yaabaa inay meelahan yani fil xaqiiqa yacni qof ha ceebaysnaado ama iyousa ceebaysnaanin iyou ceeb uga dhiga arrintan oo kale marka arrintan qofka saan saan markay tahay ceeba ma laha san haddii loo caddeeyo imaamu shaafici baad arkaysaa meelo badan isagoo dhahayo saxati salaatu maca alisaa'ati iyo umka waad arkayna salaaddii waa ansaxday maca alisaa'ati de hala sameeye ma ka wada isaguna wamiaalu lcaa'idi kan u laabanaya ilaa shardihi shardigii manhiga shardigiisa fi lmucaamalati ku saabsan annahyu weeye nahyi can bayci اlxamli shay yani uur ku jiro iska reebid la iska reebay falcilmu bilmabiici falcilmu ogaal bilmabiici la ogaado shayga mabiicda ah ee qofka uu yani gadanaayo la gadaayo in la ogaado shardun shardi weeye lisixati ilbeyci bay u tahay baac inuu ansaxo faidaa baaca haddii uu iibiyo alxamla waxaan ujeedaa faidaa baaca alxamla haddii uu iibiyo lam yasix albeycu beyci ma ansaxayo licawdi nahyi nahyiga wuxuu u laabanaya ilaa shardihi ilaa shardi lbeyci beyca shardigiisa u laabanaya maxaa yeele lama oga asalkuna ah. laakiin hadduu tabaciyo ku iibiyo dhib ma laha hadduu tabaciyo ku iibinayo waxbaasa ma laha oo maalan neefkan oo calooshiis wax ku jiraanoo kale ayuu iibiyey hal beec unbuu ku iibiyey dhib ma leh laakiin shaygan uurka ku jiraan kaa iibiyey intaasaan kaaga iibiyey lama oga waa nahyi marka ku soo laabanaayo beeca shardigiisa kusoo noqona maxaa min shuruud ilbeyc waxaa ka mida in la ogaado oo yacnii cilmi loo leeyaho jahaaladu qarar baa ka imaanaya mar haddii shardiga oo waarid nahyiga kusoo noqonaayo xaaraam nahyigu markaa beeca saas wax lagu kala gataa faasid wamihaalu nahyi alcaa'idi ilaa amrin khaarijin fi lcibaadati masaladan jiha munfaka iyo hayru munfaka shanqiiqii wuxuu yidhi marka la dabaqaayo waa dhib badan tahay masaa-isha aniga i wareerisayay ka mid tahay buu yidhi sheekh maxamed alamiin shanqiiti raximah ullah maxaa yeeley culummaduna khilaafkooda aad ugu badan yahay fiqiga nahyigaani jihadan maka baxsan yahay maka baxsana miya hadal badan waa khilaafkooda waa ku badan yahay marka un ma'khadka culummada inaad fahamsan tahay muhiima ah, inaad qaacidada fahamsan tahay nin kastaa meesha wax ka fiirinaya unbaad u baahan tahay inaad garata laakiin haddaynan kuu bilaawnayn middaanoo kale waxaa laga yaabaa inaad markaad aragto shaygan nahyiga un aragto ka kac wax walba inaad tidhaahdo waxyaaba badanoo soconayaa jira oo haddana manhi ah ninku naagta inuu furo iyadoo xayr qabta waa la reebay ma haddana maca daalika waa dhaca axaadiidaa soo aroortay dalaaqaas waa la xisaaba la dhihi maayo annahyu yaqtadi alfasaad wax ka dhacaya ninkan male sidaa la dhihi maayo inkastoo ibnulqayim ibnu taymiya saas qarirayan haddana laakiin waa madhabun marjuuxun binasi waa madhab laga raajaxsanyaho nas looga raajaxsan yahay weliba wamihaalu nahyi alcaa'idi ilaa amrin khaarijin oo fi lcibaadati ku saabsan annahyu weyan can lubsi rajuli qofka inuu labisto cimaamata alxariiri xariir cimaamadeed inuu labisto sheekhu marka fiiri isaga laftirkiisa oo ku kal satrul cawra iyo wuxuu ku kala saaraa waxa kale cimaamad cawro laguma asturto markaad madax cimaamad ku duubato cawro ma asturin mara booliya haddaad madax ku duubato haddaad yacnii xariir madax waa nahyi khaarij ah. salaadaada waa ansaxaya maca alisahaati nacam laakiin hadaad cawrada ku asturto maya shardigii soo gelayo leeyahy qoladan kalena saasay dhahaya marka wuxuu yidhi eh, falow sallaa hadduu tukado wacalayhi cimaamatu xariirin isagoo cimaamad xariira wato xariirtu waa layska reebay lam tabdul salaatuhu salaadiisa ma burayso lianna nahya maxaa yale nahyigu laa yacuudu usoo laaban maayo ilaa daati salaati salaada daatadeeda nahyigan kuma saabsana walaa shardihaana usoo laaban maayo shardigeedana kuma saabsano laa salaad walaa shardigeeda midna kuma soo aroorsano wmihaalu lcaa'idi kan u laabanaa ilaa amrin khaarijin arrin ka baxsan fi lmucaamalati annahyu can ilkishi khiyaanadoo layska reebay falow baaca shayan hadduu gado maca alkishi lala qabo khiyaano si guudaa layskaga reebay ninkan beec buu sameeyey xoogaa khiyaano ayuu ku daray lam yabdul horta beeca ma buraayo ogow inuu beeca buray lianna nahya maxaa yeel nahyigu laa yacuudu ilaa daati lbayci walaa shardigii usoo laaban maayo beeca walaa shardigiis mid u laaban maayo ishi sidiisaa layskaga reeba beec keliya ma ku saabsano walaa yani wax kale kuma saabsano beecu marka haddii khiyaano ay soo gasho waa ansaxayaa inuu ansaxayana waxaa kugu daliila xadiidkii tasriyadaba tusaale usoo qaado nebigu wuxuu yidhi laa tusaru libila geela hagaaxinina ama ariga hagaaxinina taad caanaha ku xabistaan oo candhadeeda markaa ay weynaato suuqa ha keenina si aad marka dadka ugu khiyaantaan haddii marka nin lagu siro oo sidaasoo kale loogu khiyaano nebigu wuxuu yidhi fa huwa bikhayri nadarayni laba arrin isagaa iskale inuu iska haysto beeci sidaas uu iskaga socdo ama inuu yacnii celiyo neefkii muxuu la celinaa wasaacan min tamrin iyo suus timira ayuu iskugu daraya suuska timirta caanihii iyo wixii u ka lisay markaa mogtahay saddex beri muun khiyaarkaa haystaa taa maxay daliilu tahay marka waxay ku tusaysaa beeca haddii uu baail ahaan lahaa khiyaar meesha maba imaadeen soo ma garan kownuhu ninkaan la khiyaar geliya beeca haddaa rabta sii wad haddaa rabtana meeshaas ku fasakh yadullu calaa ana albayca saxa beeci inuu ansaxay bay ku tusay iskiis yacnii inuu beeca aanu burin khiyaarku markaasaas waxaa ka mid a xadiidkii kale laa talaqu ljalaba dadka xoolaha keensanaayo badeecada suuqa korkiisa yaan loogu tegin magaalada banaankeeda faman tuluqiya qofkii loogu tago lagula kulmo sidaa wax looga gato suuqa yimaado in lagu khiyaanay arko isaguna khiyaar uu leeyahay marka haddii kale khiyaarkiisu waa maxaa inuu iska ogolaado sidiisa beeca ku socday inuu ka tago marka taa muxuu tusayaa in baaci uuna burin haddii uu buray kala cishtaa la dhehela waxaasoo dhan marka waa khaarij buu leeyahay bannaanka ka wuxuu qishiga kusoo laabanaya badankood marka buyuucda manhiga marka marka la daraasaynayo wix iskiis nahyiga oo ugu soo arooray fii daatii ugu soo arooray iyo waxaan ugu soo aroor waxaas in la kala ogaaday u tahay waqad yaruju nahyu nahyigu inuu u la arkaa can taxriim qad yakhruju nahyu nahyigu inuu baxo can itaxriimi uu ka baxo ilaa macaanin ukhraa macaani kale oo u baxo lidaliilin daliil darteed daliilkaas oo yaqtadii daalika arrinkaa keenaayo faminha waxaa ka mida nahyigii inuu soo arooraa laga yaabaa taxriim uu ka tago alkaraahatu baa ka mida karaaha inuu u baxo wamahaluu lidaalika waxay ku mihaaliyeen kaagaasi biqowlihi sal allahu calayh ali wasalam laa yamasanna axadukum midkiin aanu taabanin dakarahu dakarkiisa biyamiinihi midigtiisa yownan ku taabanin wahuwa yabuulu isagoo kaadinayo faqad qaala aljumhuuru waxay dhaheen ina nahya nahyigu haahunaa meeshaan lilkaraahati waay lianna dakara maxaa yeele dakarku badcatun min alinsaani badcatun weeyaan waa qayb waa xubin oo min alinsaani ka mid a baadu waa kor dhigan marka bidcatun ma aha lianna dakara badcatun weeyaan waa xubin min alinsaani ka mida xubin insaanka inuu taabto laga diidayana ma laha waalxikmatu xikmaduna waxay tahay min annahyi nahyiga laga leeyahay tansiihu lyamiin cilado kale oo lagu fahmay qariinada waxay tahay midig ha ku taabanin waxaa loo leeyahay midigtaa maamuus iyo yanii takriim ama yanii tansiih midigta la nasahayo oo waxyaabahan marka wasaqda laga nasahayo alirshaadu nahyigu inuu taxriim ka baxaa laga yaaba irshaad uu aado irshaadku waxay ta sidaa unbaa kuu wanaagsan camalba sidaa unbaa laguu toosinaya adiga milu qowlihi sal اllahu alayh ali wslam oo yidhi limucaad laa tadacanna haka tegin an taquula inaad tidhaahdo dubura kulli salaatin allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika haka tegin marka sidaan haka tegin waa irshaad isaga lagu hanuuninayo lagu toosinaya sidaas marka macnahaasna nahyigu waa keenaa wabilahi towfiiq wsal اllah wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbii wslam